بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب بركة النبي barakada nebiga ayay baab u tahay wa canhu aydan qaala ataytu rasuula allaahi rasuulkii allaan u imid buu yidhi waa jaabire faqultu waxaan ku idhi qad calimta waad og tahay rasuulkii ilaahayow rasuulkii ilaahayow waxaad ogaatay anna waalidii aabbahay istushhida in la dilay ee uu ku shahiiday yowma uxudin maalintii uxud wa taraka uuna ka tegay daynan kahiiran dayn fara badan wa innii anigu uxibbu waxaan jeclahay an yaraaka inay ku arkaan alquramaa an yaraaka inay ku arkaan quramada iyo dadka daynta leh faqaala wuxuu yidhi idhab bax oo fabaydi waxaad ku jamcisaa ood ku ururisaa kulla tamrin timir walba calaa naaxiyatin meel ah fa qultu waxaan idhi fa eh, facaltu dhee waan sameeyey umma dacawtuhu kadibna waan u yeedhay falammaa nadaruu markay fiiriyeen ilayhi xaggiisa falammaa goortii nadaruu ay fiiriyeen ilayhi xaggiisa ka'nnahum waxaad moodaa uqrubi in laygu soo dirayba tilka saaca saacaddaa ayada ah saacaddaa ayada ah markaasay mutaalabooyinkoodii igu sii adkeeyeen falammaa ra'aa markuu arkay rasuulku maa yasnacuuna waxay samaynayaan ataafa wuxuu ku wareegay xowla acdamihaa baydaran midda ugu urur badan midda xagga jamcigeeduu u badan yahay alaaa maraatin saddex mar uma jalasa calayhi kadib waa ku dul fadhiistay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma qaala wuxuu yidhi udcu laka iigu yeer asxaabaka asxaabtaada famaa saala ma uusan ka zulin yakiilu lahum inuu u keelayo u beegayo xataa adda allaahu ilaa ilaahay uu ka guday can waalidii aabbahay ammaanatahu ammaanadiisa waana anigana arda aanay mid ku qanacsan an yu'addiya allah inuu ilaahay ka guda amaanata waalidii aabbahay ammaanadii iyo dayntii uu lahaa walaa arjicu aanana u noqon ilaa khawaatii walaalahay gabdhaha xaggooda bitamratin xabad timir ah xataa waxaan ku qanacsanaa inaysan waxba ii harin laakiin mar uun aabbe dayntiisa ay gudanto fa sallama allah ilaahay baa nabadgeliyey albayaadira kullaha ururihii oo dhan intii la ururiye meel lagu jamciyo dhammaantood ilaahay baa badbaadiyey xataa intii innii anigu anduru aan fiirinayo ila albaydari alladii baydarkii iyo ururkii kaana calayhi alnebiy nebigu uu dul ahaa sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama kaannahaa sidii ayadoo ay tahay lam tanqus inay waxba ka nusqaamin bitamratin waaxidatin intii kale iska badaa tii la keylaynahayey nebiga uu ku dul fadhiistay yaa sideedii ah baabu qaswati daati riqaac duulaankii daati riqaac ayuu baab u yahay iyo wa cafwi nebiga cafintiisii can ilbaaqi kii xadgudubka la yimid ee gardaroolaha ahaa wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga nasirtu waxaa laygu gargaaray bisaba dabaysha sabe la yidhaahdo waa dabeel ka timaada dhanka bari waa dagaalkii axsaab markii ka fufujisay teendadii beryihiina ay ka afgembisay gaalada wa uhlikat waxaa lagu halaagay caadu reer caadna biddabuuri dabaysha dabuur la yidhaahdo waa dabayl ka timaadawaa dabayl ka timaada dhanka waa dabayl ka timaada dhanka sha ee qarbiga waa galbeed taasaa lagu halaagay ayagana dabuur baa markaa lagu halaagay wa can abi hurayra radia allahu canh ana rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waxdahu xaale uu keligii yahay ilaahay asagoo keligii ah acaza ciseeyey oo sharfay jundahu ciidankiisa wanasara u gargaaray cabdahu addoonkiisa wahalaba alaxsaaba kana guulaystay xisbiyaashiisba haysatadii waxdahu keligii falaa shay'a bacdahu shay gadaashiisa ahaadayna ma jiro ilaahay cid gadaashiisa ahaatay oo ka dambeeyaa ma jiro kullu shayin haalikun ila wajha wa can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhuma annahu ghasaa wuu duulay maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalama qibala najdin dhanka najid ayay markaa u duuleen falammaa qafala markuu soo laabtay rasuulkii alle qafala jaabirna wuu la soo laabtay macahu rasuulka micigiisa fa adarakathum waxay ku soo haleeshay alqaa'ilat xilliga hergelmada qaa'ilada waa wakhtiga ee duhurka ah ee kulaylka daran uu markaa jiro ee dadku ay ka hergelaan kulaylka fii waadin waadi kafiiri ilcidaa geedka quraca uu ku badan yahay fanasala waa degay rasuulkii alla watafaraqa annaasu dadkiina way kala tagtageenoo filcidaahi geedaha quracyaalkii kala aabeen yastadiluuna ayagoo ka hara raadsanaya bishajari geedka wanasala waa degay rasuulkii allana taxta samurati samurada hoosteeduu markaa degay samura waa geed weyn oo caleemo fara badan leh facalaqa wuxuu surtay bihaa geeddii sayfahu sayftiisa qaala jaabir wuxuu yidhi fa nimnaa annaguna waan seexanay oo waan hurudnay nawmatan hurdo dumma kadib idaa waaba rasuulkii ilaahay oo yadcuunaa noo dhawaaqaya war kaalayay kaalayay faji'naahu waan u nimid fa idaa cindahu agtiisa acraabiyun jaalisun ku horbaadiyaa fadhiyada faqaala rasuulku wuxuu yidhi inna haadaa midkan ikhtarada wuxuu dafay sayfii sayftayda wa ana naa'im anigana aan hurdaayo fastayqadtu waan kacay wahwa asagoo fii yaddihi gacantiisa ay ku jirto sayftii soltan ayna tahay mid qaawanoo gal baxsan diyaar u ah inuu igu dhufto keliya soltan ayagoo ah faqaala lii wuxuu ii yidhi man yamnacuka minii ya iga kaa reebayo iga kaa celinaya qultu lahu waxaan ku idhi allaahu allaahu ilaahay ilaahay allaah baa iga kaa celinaya fahaa huwa daa jaalisun waa kana oo fadhiya weliba riwaayadaha qaar waxay ku dareen markuu rasuulku yidhi allah allah seefti baa gacantiisa ka dhacday nebigaa qaatoo dhahay hayh adniya iga kaa celinaya qof adi aan ahayn oo i badbaadin kara mala buu yidhi nin seef qaata kan u khayr badan noqo ma qiraysaa ilaahay mooye inuusan alla kala jirin maya buu yidhi <laughs> nin gees buu ahaa ma qiraysaa muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay maya buu yidhi qiri maayo laakiin ballan waxaan kaaga qaadayaa inaan dib dambana kula soo dagaalamin qof kula dagaalamayna aanan gacan soo siinin rasuulkuna wuu saamaxay sala allah calai wasalam u iska daayey baabu qaswati khaybara khaybar duulaankeedii baabkii sii waayey iyo wa fadli alxawqalati xawqalada fadliga ay leedahay wa can abi muusa alashcari radia allaahu canhu qaala lama tawajaha rasuulkii ilaahi markuu u jihaystay ilaa khaybara ashrafa annaas dadkii waxay koreen calaa waadin waadi farafacuu markaasay kor u qaadeen aswaatahum codadkooda bitakbiiri takbiirta allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah faqaala rasuulkii alla wuxuu yidhi arbicuu u naxariista wuxuu dabciye oo u qafiifiya calaa anfusikum nafafyaalkiina innakum adinku laa tadcuuna caabudi maysaan oo baryi maysaan oo xusi maysaan assamma mid dhegala walaa haa'iban iyo mid maqanbee innakum adinku tadcuuna waxaad u yeeraysaanood baryaysaan ood xusaysaan samiican mid maqal badan qariiban oo dhow wahwa macakum waana micigiinoo cidmigiisa ayuu micigiinna markaa ku ahaa cilmigiisa ayuu micigiinna ku ahaaday wa ana aniga buu yidhi abi muuse khalfa daabbati rasuuliillaahi gaabiidka nebiga uu saaran yahay io daabbadiisa gadaasheedii baan ahay fa samicanii wuxuu i maqlay wa ana aquul anoo dhahaya laa xawla walaa quwata ila billaahi qaala lii wuxuu ii yidhi yaa cabdullaahi bnu qaysow qultu waxaan idhi labayka hee yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ku ajiibay qaala rasuulku wuxuu ii yidhi alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa kelimatin kelimad oo min kanzin kayd ah oo min kunuusi iljanna kansiyaalka iyo kaydadka jannada qultu waxaan idhi balaa nacam yaa rasuula allah rasuulkii allow itusi fidaaka abii wa ummii hooyaday io aabbay kaan dhaafsanaayo hooyo ii aabba kaan ku furanaayo qaala wuxuu ii yidhi laa xawla walaa quwata ilaa billaahi waa kaydkay dadka jannada ka mid ah qaswat alfatxi fatxigii waa duulaankiisa waa fatxu maka iyo wa xurmatu maka maka xurmadeeda can abi shurayx alcadawiyi radi allahu tacaala canhu annahu qaala licamar ibni siciid buu ku yidhi wahuwa camaroo yabcafu diraya albucuufa ciidan ilaa makata maka u diraya asagoo maka u diraya waa kaswadii cabdullaahi bni zubayr ay xaaladda noocaas ahay ahayne asagoo u diraya ciidan ayuu yidhi i'din lii ii fasax ayuha alamiir amiirkaanow uxadiuka aan kuu sheega qowlan oraah iyo qowl qaama bihi uu la istaagay rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam alqadda min yowmi alfatxi subixii labaad ee maalinta fatxiga beri oo maanta fatxiga ahayd samickelimadaasoo samicathu udunaaya samicathu ay maqashay udunaaya dhagahayga wawaacaahu ay xifdisay qalbii qalbigayga waa basartuhu aan aragtay caynaaya indhahaygana ay arkeen xiina takallama bihi markuu ku hadlayay nebiga innahu rasuulku xamid allah ilaahay buu mahdiya wa afnaa calayhi wuu ammaanay wuxuu ehel u ahaa uma kadib qaala wuxuu yidhi inna makkata maka xaramaha allaahu ilaahay ayaa xarimay xaramaha allaah walam yuxarimha annaasu dadkumaysan xarimin laa yaxillu uma bannaana liimricin shakhsi yu'minu rumeeyey billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro an yasfika inuu ku daadiya bihaa maka damman dhiig inuu dhiig ku daadiya ma bannaana buu yidhi rasuulka biha ayada demmi walaa yacdidu inuu gooyo bihaa maka shajaran geedna inuu ka gooyo meeshaa xaramka ah uma bannaano qof ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaalaa maalinta aakhirana markaa rumaysan fa in axadun axad haddii tarakhasa uu u bannaysta biqitaali rasuuli illaahi rasuulka ilaahay dagaalankiisii uu ku dagaalamay ee uu dhaho waxaa ii deliil ah inaan ku dagaalami karo nebigaa ku dagaalamay oo saa u banaysta faquuluu lahu u dhaha ina allaaha ilaahay adna lirasuulihi rasuulkiisa wuu u idmay walam ya'dan lakum idinka laakiin laydinma idmin wa inamaa adina lii ani xataa waxaa lay fasaxay fiiha saacatan wakhti oo min nahaarin maalin ah saacaddan maatii lixdanka daqiiqo laakiin qadar waa intuu ka furanayay ayaa loola jeedaa waqad caadad waxay ku soo noqotay ee eh, xurmatuhaa sharafteedii alyowma maanta ka xurmatihaa bilamsi xurmadii ay shalay lahayd bay ku soo noqotay walyuballiq ha gaarsiiyo ashaahid midka shaahidkae goobjooga alqaa'ib ka maqan ha gaarsiiyo faqiila liabi shurax waxaa loo yidhi maada qaala laka camr camar muxuu kuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala camar wuxuu yidhi ana aclamu bidaalika anaa kaa og oo kaaga cilmi badan arrintaa minka xaggaaga yaa abaa shureexow ina alxarama xaramku laa yuciidu ma badbaadin kara caasiyan qof caasi ah walaa faaran mid la baxsaday bidammin dhiig walaa faaran iyo mid la cararay bikha bikh la baxsaday bikharabatin kharabada macnaha waxaa loola jeedaa waa sariqa ama khiyaano ama fasaad iyo wixii markaa la mid ah walaa yunafar lama buriyo oo lama ciirin karo sayduhaa ugaarteeda walaa yukhtalla lama goyn karo khalaaha khalaheeda khalaha waxaa loola jeedaa waa daaqeeda waa cooska iyo waxyaabaha cagaarka ah walaa taxillu uma bannaana oo qofku inuu qaado luqdatuhaa baadideeda ilaa limunshidin nin baafinaya maahane nin baafinaya maahane faqaala alcabaas ibni cabdiilmutalib baa yidhi ila alidkhira yaa rasuula allah geedka idkhirkaa noo dhaaf rasuulkii ilaahayo waa nabaad magaaladan ka baxa fa innahu maxaa yeelay laa budda minhu waa lagama maarmaan xaggiisa oo waxaa mar kasta isticmaashay lagama maarmaan u yihiin lilqayni tumaalada dadka birta tumaa ayaa isticmaasho dadkay ku shitaan waa dadka birta garaacee walbuyuuta guryahana waa lagu dhistaa fa sakata wuu aamusay nebiga uma qaala markaasuu yidhi ila alidkhira idkhirka maahane fa innahu xalaalun kaasi waa xalaal baabu wuxuu baab u yahay bacfi mucaadi mucaad diritaankiisa radia allaahu canhu ila alyamani yaman uu u diray nebiga iyo wasiyatu rasuuli lahu dardaaranka uu nebigu mucaad u dardaarmay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam limucaad ibnu jabal buu ku yidhi xiina bacaahu ila alyamani markuu yeman u dirahayay innaka adiga mucaadow sata'ti waxaad u tegaysaa qowman qowm oo min ahli lkitaabi ahlu kitaab ah faidaa ji'tahum markaad u tagta fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah fa in haddii ayagu ataacuu ay kaa ateecaan laka adiga bidaalika arrintaa fa akhbirhum u sheeg anna allaha ilaahay qad farada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeen iyo maalinba fa inhum haddii ay ayagu ataacuu laka kaa ateecaanay kaa yeelaan bidaalika arrintaa hadday arrintaa aeecaanay salaada waa tukanaynaa ay ku dhahaan fa u sheeg ana allaaha ilaahay farada calayhim inuu korkooda ku waajib yeelay sadaqatan sadaqo oo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim taajiradooda oo faturaddu lagu celinayo ilaa fuqaraa'ihim faqiiriintooda fa in hum haddii ay ayagu ataacuu kaa ateecaanay kaa yeelaan laka adiga bidaalika arrintaa fa iyaaka mucaadow iska ilaali wa karaa'ima amwaalihim maalkooda midka ugu fiican ha ka qaadin wattaqi ka cabsee ka gabbo dacwat almadluumi madluumka iyo qofka la dulmiyey habaarkiisa fa innahu maxaa yeelay laysa baynahu wa bayn allaahi xijaab ibaarka habaarka qofka madluumka ah iyo ilaahay xijaab uma dhexeeya subxaana wa tacaala baabu anniyati niyadii baabkeedii waayo filcamali camalka loo niyooda maca alcudur cudur micigiisa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo camalka niyadaa loo fiirinayaa hadduu cudur jiro oo qofka markaa uu awoodi waayo inuu wixii qabto maca daalika haddana ay tahay haddana ay tahay inuu wixii uu jeclaa inuu sameeyo waxna ay ka reebaan cudurdaar can anas bni malikin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa rajaca ka soo noqday min qaswati tabuuka duulaankii tabuuka fadanaa waxaan u soo dhowaanay min almadiinati magaaladii madiina faqaala rasuulku wuxuu yidhi inna bilmadiinati magaalada madiina aqwaaman qooman baa jooga maa sirtum idinkuna ma aadan socon masiiran socosho walaa qatactu maadan goynin waadiyan waadi io tog ah ilaa kaanuu macakum micigiinay ahaayeen waxay la mid ahaayeen dad idinla socda qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah wahum bilmadiina ayagoo madiine joogaan may haddana la mid yihiin dad nala socda wahum qaala wuxuu yidhi wahum bilmadiina haa ayagoo madiine joogay micigiina ahaayeen xabasahum alcudru cudur baa xabisay jiraa xabistay iyo cudurdaar baabu wilaayati almar'ati wilaayada mar'ada baabkeedu waaye kaasuu markaa baab u yahay can abi bakrata laqad nafacanii allaahu ilaahay wuxuu igu anfacay buu yidhi bikalimatin kelimad samictuhaa aan ka maqlay min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ayaami aljamali ayaantii geela maalintii dagaalkii jamalka lagu magacaaba dagaalkii geela waa caaisho ratigay saarnayd waa dagaalkii cali iyo mucaawiye kelimad aan ka maqlay nebiga yaa maalintaa ilaahay iigu anfacay bacdamaa kibtu markaan sigay kadib an alxaqa inaan ka daba tagoon haleelo biasxaabi aljamali geela asxaabtiisa asxaabtii jamalka waa qhaswo duulaan duulooyinka markaa ka mid ah saa darteed ayaa geelaasi duulaanka asxaabteeda ayaan damcay inaan haleeloon ka daba tago waa caaisho iyo inta la socotuu ula jeedaa asxaabuuljamalka ilaan caaishaa rati raacday markaasaasaa loogu bixiyey oo fa uqaatila aan la dagaalgala macahum ayaga micigooda oo aan la dagaalama cali qaala wuxuu yidhi lammaa balaqa rasuulku markiiu soo gaaray sala allahu calayhi wasalam anna ahla faarisin reer faaris qad malakuu qad mallakuu inay gacanta ku dhigeen oo ay milkisay calayhim korkooda binta kisra kisra gabadhiisii kisra oo boqorkii farisa ah markii la dilay gabarh uu dhalay baa madaxtinimadii qabsatay markii rasuulka loo soo sheegay buu qaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi lan yuflixa ma liibaanayaan qowmun qoom qoomkaasoo wallow amrahum amarkoodu ay gacanta ku dhigtay hanatay imra'atan naag gacanta ay naagi ku dhigtay qoom inay naag ay u taliso ma liibaanan macnaha hadalkaasaa ilaahay igu anfacay ilaahay nebigiisa aan ka maqlay kadib waan isaga soo laabtay waa tii laga adkaaday baabu qubuuri alambiyaa'i waalyuhuud nebiyada qubuurtooda iyo yuhuud wixii kala haystay can caaishata radi allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalama fii maradihi xanuunkiisii alladii kaasoo lam yaqum mihinuusan ka kicin wuxuu dhahay lacana allaahu allah lacanada alyahuuda yahuud ilaahay ha lacanada ittakhaduu waxay ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtooday masaajidda ka dhigteen qaalad caaisha waxay tidhi lowlaa daalika arrintaa haddaysan jiri lahayn la ubrisa qabruhu qabrigiisa waa la muujin lahaa bannaankaa la dhigi lahaa nebiga qabrigiisa khashiya laakiin waxaa laga cabsaday an yutakhada masjidan in masjid laga dhigto sidaa darteed baa aqalkii caaisha lagu duugay rasuulka baabu xadiidi shafaaca shafaacadii xadiidkiisii waaya can anas radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal yajtamicu almu'minuuna mu'miniinta waa la soo kulminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo fayaquuluuna waxay odhanayaan low istashfacnaa haddaan shafeec u raadsana ka warrama ilaa rabbinaa rabbigeen id istashfacnaa qof nooga shafeeca ilaahay haddaan weydiisano faya'tuuna aadam aadam bay u imaanayaan ama ay u tegayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin anta adigu abunnaasi dadkoo dhan aabbahoodii waalidkood baa tahay khalaqaka allaahu ilaahay baa kugu abuuray biyadihi gacantiisa ayuu kugu abuuray Eh, eh, wasajada laka waxaa kuu sujuuday malaa'ikatahu malaa'igtiisa wacallamaka wuxuu ku baray asmaa'a kulli shayin shay kasta magacyaalkiisee fashfac lanaa nooga shafeec annaga cinda rabbika rabbiga agtiisa xataa ilaa yuriixna naloogaga raaxeeya min makaaninaa haada makaankeenaan ee kan ah fayaquulu aadam wuxuu odhanayaa lastu miihi hunaaku meeshiina ani ma ihi oo darajada aad i gaarsiinaysaan ma joogin wayadkuru dembahu dembigiisa ayuu sheeganayaa inuu geed loo diiday uu cunay fayastaxyii markaasuu xishoonaya fayastaxyii u'tuu u taga nuuxan buu leeyahay fa innahu asagu awalu rasuulin rasuulkii u horreeyey waaye bacaثahu allaahu ilaahay uu u soo diray ilaa ahli اlardi dadka dhulka joogee faya'tuunahu nuux bay u imaanayaan fayaquulu wuxuu leeyahay lastu hunaakum meeshiinaa miihi aniga lastu hunaakum wuxuu ula jeedaa kinaaya mansilada waan ka sokeeyaa tawaaduc buu ula jeedaa laakiin inta lagu tilmaamay nebi nuux waa yahay calayhi salaam wayadkur wuxuu sheeganayaa su'aalahu su'aalashadiisa rabbahu rabbigii uu su'aashayo uu markii ilaahay yidhi wax sheego uu yidhi rabbi laa tadarnii uu yidhi rabbi ama rabbi laa tadarnii fardan ee aan dhahee rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara qolena waxay leeyihiin waa markii uu rabbi in rabbi ina bnii min ahli waina wacdaka alxaq markuu sidaa yidhi waa suuragal in markaa loola jeedo su'aalashadii rabbigii buu xusayaa maa laysa lahu bihi cilmun wuxuusan cilmi u lahayn u weyddiistay amba kiiskaasaa meel u yaal buu leeyahay fayastaxyii waa xishoonayaa fayaquulu ituu utaguu leeyahay khaliila araxmaan raxmaanka saaxiibkii waa nebi ibraahiimi faya'tuunahu way u imaanayaan fayaquul wuxuu leeyahay asaguna lastu hunaaku meeshiinaa mi'ihi ee utuu muusa muuse u taga cabdan addoon waaye kallamahu allaahu ilaahay uu la hadlay wa actaahu tawraat towraad uu siiyey faya'tuunahu way u tegayaan ama way u imaanayaan fayaquul asna wuxuu leeyahay lastu mi'ihi hunaakum meeshiina darajada iyo meeshaad i gaarsiinaysaan wayadkur wuxuu xusayaa qadla nafsi naftii dilkeeda bikayri nafsin naf kayrkeed ay uu dilay naf aan waxba galabsan uu markaa dilay fayastaxyii min rabbihi rabbigii buu ka xishoonayaa fayaquul wuxuu leeyahay uutuu aada oo u taga ciisa cabdullah ciiso addoonkii ilaahay rasuulkiisii ah wa kelimatan kelimad waaye wa kelimat allaahi waa ilaahay kelimadiisii iyo wa ruuxahu ruuxdiise fayaquul ciise wuxuu leeyahy asaguna lastu minii hunaakum darajadiinaas aad i gaarsiinaysaane uutuu muxammadan aada cabdan addoon waaye gafar allah ilaahay u dhaafay lahu asaga maa taqaddama wixii tegay oo min dembihi iyo wamaa ta'ahara wixii dib dibdhacoo dembigii ahe faya'tuunii way ii imaanayaan fa faantaliqu waan tegayaa oo waa soo raacayaa xata ista'dina ilaa uu ii idma calaa rabbii rabbigay fayu'dana xata ista'dina calaa rabbii oo fayu'dana ilaa istiidaan aan weyddiista rabbigay uu ii idmo fa idaa ra'aytu markaan arka rabbii rabbigay waqactu waan dhacayaa saajidan sujuud fayadacunii wuu iga tegayaa marka ilaahay maa shaa allaahu intuu ilaahay doono yaa faraha layga qaada oo sujuudsanaanaya uma yuqaalu kadib baa waxaa lay leeyahay irfac kor u soo qaad ra'saka madaxaaga wasal weyddiiso tuctah waa lagu siin waqul hadal yusmac waa lagu maqlayaa washfac shafeeca talab tushafac waa lagaa shafeeca maqlayaay fa arfacu ra'sii madaxaygan kor u soo qaadayaa fa axmaduhu ilaahay baan mahdinayaa bitaxmiidin mahdin yucallimiin mahdin oo yucallimiinihi uu ibaray ilaahay uma ashfacu kadib baa shafeeco weydiinaya ilaahay ayaan markaa shafeeco weydiinayaa fayaxuddu lii waxaa lay xadayaa xaddan xad in baa la ii goynayaa fawadkhiluhum aljannata jannadaan gelinayaa uma acuudu ilayh waan u soo noqonayaa faidaa ra'aytu rabbii markaan rabbigay arko midlahu sidii oo kalaan samaynayaa uma ashfacu waan shafeeco weydiisanayaa fayaxuddu lii xaddan haddana xad kalaa la ii goynayaa fa udkhiluhum aljanna jannadaan gelin uma acuudu alhaalifa uma acuudu alraabica fa aquulu maa baqiya waxaan leeyahay maxaa ku haray fi nnaari naarta famaa baqiya ma harin fi nnaari naarta ilaa man xabasahu alqur'aanu qofkuu qur'aanku xabisay maahane dhammaan shafiicadiisaa dadka naarta looga soo bixinayaa ilaa qofkuu qur'aanku xabisa maahane qofkuu qur'aanku yidhaahda kan la bixin maayo wawajaba calayhi ayna ku waajibtay dushiisa alkhuluudu waaritaan yacnii wuxuu ula jeedaa qowlkii ilaahay khaalidiina fiiha dadkuu ilaahay yidhi khaalidiina fiiha keliyaa ku haray kuwaana awood uma lihi aan markaa ku soo saaran baabu ayu dembin acdam ayu dembi acdamu dembikee u weyn can cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu alnebiy nebigan su'aashay sala allahu calayhi wasalam oon idhi ayu dembi acdam dembi kee u weyn cind allah alla agtiisa qaala rasuulku wuxuu yidhi an tajcala lilaahi inaad ilaahay u yeesha niddan naddan wax la mid ah wahwa khalaquka adigoo og inuu ilaahay ku qalqay faqultu waxaan idhi ina daalika la cadiim allailahay kaa waaweyn yahay qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala wa an taqtula inaad disho waladaka canugaaga takhaafu adigoo ka cabsanaya an yadcama an yadcama macaka inuu kula quuto inuu cunto kula cuno adoo ka cabsanaya qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala rasuulku wuxuuhi an tusaali inaad ka sinaysato xaliilata jaarika deriskaaga xaliiladiisa deriskaaga naagtiisa inaad ka sinaysato baabu wa qaaluu ittakhada allaahu walada ilaahay walad buu samaystay dhihitaankii dhaheen buu baab u yahay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam wabillaahi towfiiq wallahu aclam